alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtada bihudaahu wabacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaa inoogu dambeeyey darsigeenii ku saabsanaa ama uu mualifku kaga waramay xafidahu llah mucdalka iyo tacriifkiisa iyo mithaal amfiladiisa mid ah wuxuu yihi sheekhu tambih baraarujin alaqa waa ku magacaabeen bacdu bacdulmuxadisiina muxadisiinta qaarkood almucdala xadiiskii mucdalkaa waxay ku magacaabeen calaa ma stunkira wixii la istinkaaray xadiiska la diiday ee waxa weeyaan culimmadu ay ay ku xukumeen inuu yahay munkar xadiiskaasi ay ama ishtada uu darnaaday dacfu dacfigiisu oo wastaqlaqa almru fiihi ari wastaqlaqa u xidhmay almru fiihi in warkiisuu caddaadaana laga laga rajo beelay ama ay adkaatay oo falam yadhar aanay muuqanin min ayi wajhin xasala dalika sida xadiiskaasi warkiisuu yahay aanay caddaanin ama qaladka galay meeshuu ka yimi aanay caddaanin ama khaigiisa cidda ku dhacday aanay caddaanin taan taana way ku magacaabaan xaaladaasna muxadisiintu mucdal bay ku sheegaan bacdu lmuxadisiin ayuha lih xadiiska munkarka ah oo inoo iman doono tacriifkiisu ee dacfigiisu aadka u daran yahay ama ciladiisu qawi ay tahay ayay waxay ku magacaabeen munkar macnaheedu waxa weeye iyadoo xadiiska sanadkiisa aanay cidibo ka maqnayn ayaa laga yaabaa nakaaro xadiiska ku jirta darteed ama dacfigiisoo daran oo ruwaaddiisa qaarkood mutahamiin bilkadib ay yihiin ama qaarkood ay yihiin shadiidu alkafla sayiu alxifdi ay yihiin ayaa laga yaabaa bacdu ahli lcilmi inay ahaan hada xadiiu fiihi icdaal ya xadiiskaasi waa xadiis warkiisu warkiisu daran yahayo uu xirmayo waxa weeyaan munkar ah marka macno caami markaa u isticmaalayaan mucdalki soo ma macnihi luqawigaa bay milicsanayaan macnaha luqawiga maxaa mucdalku waxa weeyaan shay aad shay dhibi ku sugan tahay oo dhibta ku sugani ay ay xeel dheer tahay oo la xidhay la xanibay la qariyey maaragta alaqa way ku magacaabeen bacd lmuxadisiina muxadisiinta qaarkood almucdala mucdalkii aydan sidoo kale musalaxa mucdala waxay ku magacaabeen calaa ma stunkira wixii la istinkaaray wixii inuu munkar yahay ahlulcilmigu ay tilmaameen ay caddaatay aw ishtada dacfu ama dacfigiisu darnaaday wastaklaqa alamru fiihi wastaklaqa uu xidhmay almru fiih ciladiisii in la gaadho ama in la aqbali karaana ay adkaatay oo falam yadhar ay caddaan weydi min ayi wajhin xasala daalik xadiiskani sidaa meeshay ciladu uga timi ama siduu sidan hadda uu u dhigan yahay ay ugu dhacday la garan waayey sheekh wuxuu ku yihi wainamaa yacrifu taa waxa garanaya uun sida daahirkaa ah markaad saa u eegto aduu cillo ku muuqataa ma jirto oo daahir laakiin cillo khafiye ayaa jirto nin nin mutabaxira oo mutamarisa oo cilmigan ka fedho oo in badan ka shaqaynayey oo waxa weeyaan rugcadaadiya oo maaragtay habeen iyo maalinba usoo jeeday oo saraaf sarifle tegeyah ayaa markuu saa ii sheego wuxuu odhanaya maya maya kani xadiis nebi maaha inaga hubiya inaga hubiya wa inamaa yacrifu waxaa garanayaan alxufaadu nimanka xadiiska nebiga xifdisan ee aadka waxa weeyaan u yaqaana ee culimada aimada ku ah ee raasikiinta ka feedha buuxsaday ah ee mumaarasada faraha badan ku sameeyey ayuunbaa taa garanaya adiga macnaha halkan maxaa lagugu sheegay haddii aad aragto xadiis sanadkiisa daahirkiisu mutasil yahay wax daahirahoo marka la diraaseeyo cid saqdigo ka muuqataaba aanay jirin haddana ahlulcilmigu ay leeyihiin icdaal baa ku sugan ama mucdal weeyaan waxaad fahamtaa inay macnihi caamkaa u isticmaalayaan mucdal marada oo ah xadiiskan waa xadiis warkiisu aanu fududayn oo waxa weeyaan ama dacfiisu daran yahay ama waxa weeyaan wax lagu inkiray waxa weyaan ahlucilmigu ku arkeen way almucallaqu kii la laalaadiyey mucallaq waa markuu inoo sheegay daciifku inu anwaac yahay imise noocoo dacfiga ka mid u inoo sheegay munqaicii wuu inoo sheegay haye iyo xukunkiisii mucdalkiina wuu inoo sheegay mucallaqiina waa kii saddexaad soo ma waay almucallaqu mucallaqu waxa weeyaan wa an yadi huwa an yaxdifa waa inuu xadfo almusanifu sheekha xadiiska wariyey inuu xadfo weeye shaykhahu macalinkiisi buu xadfaya iyo fa akaru wax ka badan macalinkiisii iyo macalimiintiisii ayuu xadfaya wa sawaan waxaa isku mid a ah, xadafa lisnaada kulahu sanadka dhammaantii wada gooya aw bacdahu ama barkii gooya badhna soo reebiya aan miaal warkan kuu soo dhaweeyaysa ad fahanto imaamu lbukhaari raximah axaadiis mutasila oo asaaniiddeedii mutasila ay tahay buu nebiga ka wariyay soma sal alla alay slam ya imaamu lbukhaari oo kale oo aimada xadiiska soo saarta bukhaari axmed nasaai i tirmidi ibnu maaja alxaakim hayruhum miaal u qaado ayaa wuxuu xadfay sheekhiisii iyo sheekhiisa sheekhiisii imise qof buu xadfay laba qof buu xadfay dabeedna wuxuu xadiiska toos wuxuu xadiiskii ka ka markuu soo arooriyey ka soo arooriyey labadaas iyagoo maqan yihin buu sheekii saddexaad oo de aan isaga sheekh ahayn ayuu xadiiskii ka sheegay can fulanin hebel waxaa laga wariyey buui fulankanna waxba kama maqal bukhaari fulaankan iyo bukhaari ama hal qof ama labo ama saddex baa udhexeeya mucallaq baa la dhaha mucallaq kaannahu in xadiiskii lasoo laalaadiyey oo aanu sanadkiisii mutasil ahayne meel ka go-an yahay asalkii shee waxa weeyaan imaamkii wariya waa joogaa laakiin ciddii ku xigtaa maqan ma waxaa lamid a ah haddii sanadka xadiiskao dhan la wada gooyo oo qaala qaala rasuul sal allah alayh wasalam xadiiskii matnigio keliya la sheego waa maxay xadiskaas maxaa la ohanaya istilaahaan waa maxay mucallaq waxaa lamid a ah hadii saxaabigo keliya lasoo reebo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul sl an anas bn malik radi allahu canhu qaala qaala can tamiim daari radi allahu canhu qaala samictu nabiya sal la alay slam yaqulu addiin nasixa qulna liman qaala lilahi walikitaabi hakada maaragta can cumar khadaab radi allahu canhu anahu qaala samictu nabiya sal اllahu alay waslam yaquulu inama alacmaalu biniyaati maaragta axaadiista riyaadka ku taalla ee buluuqa ku taalla ee tajriidka ku taalla dhammaanteed maxay noqotay markaa ee cumdatulakaam ku taalla maxay noqotay maclaqaad marka isilaaxii muxadisiinta aynu eegin waa maclaqaad waay xukunkeedu waa maxay waa noo iman doonaa marka xadiiska ama sanadkiisii la wada gooyey ama caalimka warinayaa sheekhiisii iyo sheekhii sheekhiisii uu gooyey mubaashirka wax ka qaatay intii kalena uu sheegay ama labadii sheekhe midna wax ka maqlay midna sheekhiisi iyo sheekhiisii uu gooyey ama saddex qof uu gooyo xagga culimadiisiia oo kasoo bilaa xadiiska mucallaq baa la yidhaha mucallaq ayaa la yidhahda marka su suwarka qaarkood mucallaq iyo mucadal way mucdal way isugu imanayaan wasay isugu imanayaan xadiiska uu bukhaari gooyey sheekhiisii iyo sheeka sheekiisi imise qofaa ka maqan labada qof isma xigaan so isma xigaan ya isku xigaan waana mucallaq waana mucdal waana mucallaq waana mucdal ayib marka taasaa looga jeeda huwa waxa weeyaan an yaxdifa waa inuu gooyo almusanifu caalimkii axaadiista wariyey ee biasaniidiha ku warinayay musanifka kutubtii ahlulcilmigu xadiiska cumdada u ahayd musanif musanifiintoodii kamidii waa inuu gooyo sheekha u gooye tirmidi baa sheekhiisii gooyey bukhaari baa sheekhiisii gooyey ya abu daawuud baa sheekhiisii gooyey markaasuu sheekha sheekii ku xigay buu xadiiska ka sheegay hal qof baa maqan soo maa xadiiska mucallaq baa la hadduu saddex isku xiga gooyo mucallaq baa la hadduu sanadka gebigiisaba dallacuu gooyo mucallaq baa la hadduu saxaabigo keliya soo raba maxaa la hahda mucalaq waay hadduu saxaabiyo taabici keliya soo rabo inti kala maqantay maxaa la hahda mucalaq waay wasawaan waxaa isku mida xadaf alisnaada ada wada gooya xadaf alisnaada sanadkii gooya kaamilan isagoo dhamaystiran aw bacdahu barkii gooya waa isku mid wa huwa mucalaqi qismaani laba qaybood wey mucalaqun waa mid lagu tacliiqiyey oo bisiiqati ljasmi waa xadiis mucalaqa ah oo si hubanti ah loo sheegay iqatljism waxa wey shayga aanad ka shakisnayn yani inuu inuu caalimkii bukhaari intuu gooyo sanadkii o dhan uu idhaahdo qaala cumar bnkhadaab wuxuu yihi inama alacmaalu biniyat waa miaali ya saas wy ama uu yidhaahdo qaala tamiim daari tamiim daari wuxuu yihi qaala rasuul lahi sal la alay slm addiin nasiixa hadalkaasi si si hubanti ah ama aan shaki ku jirin buu u sheegay maxay imaam buhaari siiqat ljasmi baa la dhaha siiqatu tamridna waa maxay siiqatu tamridna waa si aan la hubin inuu sheego oo uu yidhaaho yudkaru waa la sheegaa yurwaa waa la soo wariyaa yuxkaa waa la waa waa la waa waa maaragtay laga waramaa maaragta hadda yuqaalu waa la yidhaahdaa markaan koori warkaasaa la sheegay warkaasaa la sheeg sheegay iyo markaan kuuhi war noocaa iyo noocaa iyo noocaasaa jira miyay kala duwi mi saas ku mid ha marna waxaa wax kuugu sheegay si hubanti ah marna waxaa wax kuugu sheegay maxay si mala ka muuqda iyo inaanan hubin siiqatu tamriid baa la idhaha a siiqo ay ka muuqato inaan warka yaro durayo waa la sheegay waa la laha waa la wadwaday <laughs> ma aragtaad ya ma garata hore war noocee noocaasa la sheegay miyaanaad miyaanaad maqal waa maqlayay dad waxaa akrinaya duraya qofkaasi mugta hadalkaas hay soomad gar wa huwa qismaani weyaan mucallaqun mid lagu tacliiqiyey bisiiqati اljazmi xadiis la sheegay sanadkiisii la xadfay ama intii badneyd la xadfay ama qaar ka mida la xadfay oo uu nin musanif aimadii xadiiska biasaaniidiha ku warin jirtay uu xadfay bisiiqat ljasmi si hubaalana uu sheegay iyo wa mucalaqun mid mucalaqo bisiiqati tamriidi siiqo hubantila'aani ka muuqato siiqatu tamriid siiqo inuu duridi ka muuqato ahe ayaa loo sheegay xukmu lmucalaqi mucallaqa xukunkiisii mucallaqu waa kan mucallaqu asal ahaan asal ahaan waa daciif almucallaq min xayu اlasl waa daciif xukmu xukmkiisu waxa weeye adacfu waa inuu daciif yahay bisabab linqiaaci waa sanadka sanadka gebigii sanadku ama wuu go-an yahay ama waba xadfan yahay soo ma waa hagaag sawaan waxaa isku mid a culliqa ha lagu tacliiqiyo xagga xukunka waxaa iskaga mid a culliqa in lagu tacliiqiyo bisiiqati si hubaltini hubaalnimo ah in loo siiqo hubaalnimo ah ama hubantimo ah in lagu jasmiyo in lagu tacliiqiyo awi tamrida ama in lagu wariyo siiqo hubanti la-aani ka muuqato iyo duridi ka muuqato sheekhu wuxuu ku yihi saas waa sida asalka almucallaq min xayu اlasl waa daciif almucdal min xayu اlasl waa daciif alaslu fi lmucdali wاlmunqaici wاlmucallaqi waa adacf soo ma sababtuna maay licadami itisaali sanadihi so sama sanadkiisaan mutasilahayn cidda maqana la garan maayo jamiil walijahaalati almaxduuf ayib halkan sheek wuxuu kuhi ilaa an yuusala in lagu xidhiiriyo mooyaane fii mowdicin aakhar caalimkii wariyey ayaa ayaa xadiiskii uu tacliiq mucallaqa ka dhigay ayuu isagoo mutasila meel kale ku sheegay oo kitaabka ka mid a ah. dee warkuu wacadiyey markaa soo ma hadduu isagoo mutasila la weliyo oo mutasilkaasina cilad kaleo aanu yeelanin dee saxiix buu saa ku noqonaya ama caalimba isagoo mucallaqa sheegay markaasaa caalim kaleo culimadii xadiiskaay wuxuu sheegay isagoo mutasila la wariyey oo kutubtii kale ah, bukhaari baa tacliiqiyey muslim baa isagoo mutasila laga helay sawirkuma cadda marka khalaas waa saxiix ayuu noqonaya waxaa lagu xukumaya wixii mutayso ilaa an yuusala in la xidhiiriyo fii mawdicin aakhara in lagu xidhiiriyo mooyaane ilaa an yuusala fi aakhir laba macnaa soo gelaya in caalimkii markii hore tacliiqa ku wariyey isagu meel kaleo kutubtiisii kamid a ah ama kitaabkii laftiisii kamid a ah uu ku xadiiskii isagoo mutasila sheego warkaasi waa dhan yahay ama caalim kalaa la helay oo kii tacliiqiyey aan ahayn ee mucalaqnimada ku wariyey aan ahayn oo isagu xidhiiriyey fa yuxkamu noocaasa waxaa lagu xukumaya xadiiska caleyhi xadiiskii mucalaqa waxaa lagu xukumaya bimaa yastaxiq wuxuu mudan yahay oo min qabuulin aw raddin ah de sanadkiisi baa la daraasinaya raggii maqnaanaa cadaaladooda iyo dabdigoodaa la eegaya inay wax kala maqleen baa la eegaya itisaalu sanadkiisaa la eegaya inuu shuduud iyo qadxi ku sugnayn baa la eegaya inuu shuduud iyo cilo qaadixay ku sugnayn ayaa la eegaya fa waa la xukumaya aleyhi waaa lagu xukumaya bima yastaxiqhu min qabuulin aw dacfin aw ah, min qabuulin aw raddin aw min sixatin aw dacfin waa adxi wey miaalulmacalaqi u kaaday halkan da mid baan kuu sheegaya hadalkaasi waa macnaa guud imaamu lbukhaari raximah اllah kitaabkiisa waxaa saxiixu lbukhaariga ee asaxu kutub bacda kitaab illahi caza wajal ahlulcilmigu inay isku waafaqeen waxa ku yaala mucalaqaad mucalaqaadkaasina imaamulbukhaarina labay u qeybsamaan hadda hadalkaa u fiirso mucalaqaad uu kitaabka laftiisa saxiixulbukhaariga laftiisa xadiiskii uu meel ku tacliiqiye uu meel kale ku xidhiidhiye kitaabka dhexdiisa ka ka isaga warkiis u caddaaday soo ma iyo mucallaqaad uunu xidhiirinin ee iyagoo mucallaqa uu sheegay boqol iyo lixdan xadiis bay gaarhaan bu yihi xaafid bn xajar boqol iyo lixdan meelood ayuu mucallaqaad ku sheegay axaadiis mucallaqaad ah ya boqol iyo lixdan xadiis oo wada mucallaqa ayuu imaam imaamka la dhaha bukhaari uu wariyey waxa weeyaan oo saxiixiisa maaragtay aanu ku aanu ku saxiixulbukhaari uu ku dhex sheegay saxiixa dhexdiisana aanu ku xidhiidhinin saxiixa dhexdiisana aanu ku xidhiidhinin kitaab mustaqil nafiisa ah, oo fii baabihi lafdhabar ah oo fii baabihi duratun ah ya ayuu ka alifay caalimka la yidhaahdo xafi bn xajar waxaa la dhaha kitaabkaasi waxaa la yidhaahdaa takliiqu altacliiq takliiq altacliiq ayaa la yidhahda waa hagaag waayo khulaasadiisana maaragtay muqadimada fatxulbaariga hudasaariga ayuu ku sheegay waa hagaag waa hagaag waayo marka imaam albukhaari mucalaqaadkiisaas ahlulcilmigu waxaynu nidhi sida asalka waa inay mucalaqaadku daciif yihiin soo ma mucalaqaadka bukhaari iyaga si gaara ayay ahlulcilmigu usoo reebeen axkaam gaara ayay leedahay sidaa ula socda waadix soo maa waadix wey miaal mucalaqi kaale qaala imaam buhaari imaam buhaari wuxuu yihi fi saxiix wuxuu ku yihi wa qaala wuxuu yihi imaam buhaari ba wuxuu yihi wa qaala wuxuu yihi cuhmaan ibnulhaytham abu camrin ninka la dhaha cuhmaan ibnu haytham abu camr albasri muadinu masjidi basra weeyaane ayaa wuxuu yihi buu yihi xadaanaa cawfun ninkan cuhmaan ah waxba kamuu yani sheekhiisii maaha imaam اlbukhaari raximahullah sheekhiisii maaha haahe waa loo dhexeeya ma fahamte waa loo dhexeeya oo wax weeyaan waxaa ka maqan halkan ciddii ka warisay cuثmaan ibn haytham abu camr xadiiska ciddii ka warisay ayaa maqan ayaa maqan waa hagaaga wuxuu yihi xadaanaa cawfun baa noo warramay can maxamed ibni siriin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yhi abu hureyra wakalanii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ii wakiishay bixifdi zakaati ramadaana zakadii zakaatu ramadaanta loo odhan jiray waa zakaatulfitri sooma xoolihii zakaatulfitrida muslimiintu ay zakaatulfitridii ay ugu talagaleen xoolaha ilaalintooda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ii wakiishay fa waxaa ii yimi atirmidiyi maa doonan garanaynin fajacala wuxuu gudagalay yaxuu inuu isku cantoobsado min aacaami cuntadii inuu cuntadii waxaweyaan iyo raashinkii meesha yaallay ee la keenay yaxuu inuu iska cantoobsado min aacaami raashinkii inuu iska cantoobsaduu bilaabay oo iska gurtade faahadtuhu waan qabtay wa waxaan ku uhi wallaahi baan ku dhaartay la arfacanaka kula tiigsaday ilaa rasuuli lahi sal wallahi nabigan kaa ashkataynay la arfacanaka waxaan kula tiigsanaya oo kuu geynaya kaa ashkataynaya ilaa rasuuli laahi sal اlahu alay slam qaala wuxuu yidhi ninkii la qabtay wuxuu yidhi ini anigu muxtaajun baanahay wa calaya ciyaalun waa niyo caruurna waan leeya wa calaya waxa guudkayga saara ciyaalun ay nafaqatu ciyaali ma garata ama wa calaya guudkaygay ahaatay ciyaalun baa ahaaday yani mas-uuliyad ciyaal baa saaray wali aniguna xaajatun weli anigu waxaan leeyahay xaajatun baahiyo shadiidatun daran baahi daranna way haysa caruur iyo maatina waa kayn nin faqiiroo baahana waana warniyahow ii tug qaala wuxuu hi fakhallaytu canhu waa iska sii daayey wixii uu qaatayna waa usii daayey faasbaxtu waan waa bariistay faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga deedna wuxuu yihi yaa abaa hurayra abaa hurayraw maa facala asiiruka albaarixa war ninkii aada xalay qafaalatay ya maxbuuskaagii xalay ya muxuu sameeyey qaala waxa wuxuu yidhi abu hurayra qultu waxaan ya rasuul allahi rasuulka ilaahu shakaa wuxuu ka cawday shakaa wuxuu ka cawday xaajatan baahiyo shadiidatan daran iyo waciyaalan iyo inuu maxas iyo maati ka yimi ayuu ka cawdayo waxa weyaan kana cawday faraximtu waa u naxariista fakhallaytu sabiilo waa iska sii daayey qaala nebigu wuxu uhi ama inahu qad kadabaka allayle been buu kuu sheegay sayacuudu wuu soo noqon doonaa facaraftu waxaan gartay buu ihi annahu sayacuudu odhaahda uu nebigu yihi inahu sayacuudu wuu soo noqon doonaa oo nebi maxamedna dee waman yantiqu cani ilhawa soo ma hay farasatuhu waan u dhabaray buui farasatuhu waan u dhabaray oo gaar baan xooli aada uga qabtay ya rasatu waxa wey dhufayskaan u galay dhufayska ayaan u galay fa jaaa waa yimi waa yimi xooli ayuu daf yidhi iyo waxa weeyaan shaqadiisii buu bilaabay fajaaa waa yimi yaxuu min aacaami xaalu cuntadii iska waxa weeyaan cantoobsanayo iska urursanayo faahadtuhu dhabbaan siiyey faqultu waxaan ku uhi la arfacanaka ilaa rasuuli ilahi sala allah alayh wasalam nebi maxamed baan waxa weyaan kuu geenayaayo waa ku ashkataynaya qaala wuxuu yidhi dacnii iska kayda fa inii muxtaajun baanay mid baahan wa calaya ciyaalu caruur iyo maatina waa iga daba laa acuudu soo noqon maayo kugu soo noqon maayo caawini sii dah faraximtu waanu naxariistay fakhallaytu sabiilahu waa iska sii daayay faasbaxtu waa waa bariistay faqaala lii rasuulu lahi sal sl maamed ba wuxuui ya abaa hurera abaa hureera maa facala asiiruka waa ninkii bal warkiisa keen nabiga waxya loogu sheegay mugti qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi shakaa xaajatan wuxuu ka cawday baahi shadiidatan oo daran iyo ciyaalan iyo caruur iyo mas-uuliyad iyo maati iyo maxasu meel kaga yimi ayuu waan iska sii daayay de dabcan wii wixii uu cantoobsadu urursadayna waa qaatay qaala nabigu wuxu uhi amaa inahu qad kadabaka wasayacuudu hay been buu kuu sheegayoo sidaa ku maqnaan maaye wuu soo noqon doona farasatuhu haalisata mar saddexaad ayaan dhufayska u galay fa jaa yaxu min aacaami waa yimi isagoo cuntadii waxa weeyaan boobaya urursanaya waxa weeyaan cantoobsanaya faahadtuhu waan qabtay faqultu lahu la arfacanaka ilaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam wa haadaa taasina aakhiru alaai maraat saddex jeer tii ugu dambeysay weeyaan oo annaka adigu tascumu aad sheeganaysa laa tacuudu inaanad soo noqonin uma deedna tacuudu aad soo noqonayso mar walba waxaad igu lahayd ma soo noqonayo waanaad soo noqonaysa ma caawa lagu sii dayn maayo qaala wuxu uhi dacnii sii daa ucallimuka waan ku bari kelimaatin baan ku bari kelmado kelimaati kelmadaan ku bari kelmada halkan waxaa looga jeeda wa kilmatun bihaa kalaamun qadiyu ah soo ma qoran muxuu yihi qaal ayadda qorankaad maxay ad kalaa inaha kalimatun huwa qaailuha kelima halkan maxaa looga jeedaa jumla jumla mufiida oo da maxay ahayd rabi rjicuun ilaahay ow iceli lacalii acmalu saalixan fii ma taraktu soo ma marka ibnu maali waaka kuba mararka qaar baa kelmad looga jeedi karaa kelimatu jumlo mufiida waa sidii oo kale inii anigu ucallimuka waan ku bari kalimaatin baan ku bari oo yanfacuka allahu ilaahay uu kugu anfaco bihaa iyada u kugu anfaco qultu waxaa hi maa huwa waa maxay qaala wuxu uhi idaa aweyta ilaa firaashika markaad idaa aweyta markaad hoyata ilaa firaashika firaashkaagii iyo gogashaadii markaad hoyata hurdow diyaargarowda faqra akri aayat alkursiy aayadda aayad kursi la idhaahdo allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum akri oo dhamme xataa takhtuma aayata ilaa aad aayadda khatinta dhe sababtu waa maxay fainaka adiga lan yazaalu calayka ka suuli maayo min allaahi xaafidun lan yazaala ka suuli maayo xaafidun midku ilaaliya oo min allaahi xagga ilaahay ka yimi calayka guudkaaga ka suuli maayo maarka walaa yaqrabanaka kuu soo dhowaan maayo shaydaanun shaydaan kuu soo dhowaan maayo habeenkaagaas xataa tusbixa jeeraad waa beriisato cilmi khataru sheegay ninkii soo maa ya wa caiima ah qofka muslimka u baahan yahay ayuu sheegay fakhallaytu sabiila waa iska sii markuu cilmigaas ii sheegay faasbaxtu waa waa berisay faqaala lii rasuulu lahi sal la sl nebigu wuxuu yihi maa facala asiruka albaarixata xalay ninkii ninkii maaragtay aad qabsatay aad qafaalatay ee maxbuuskaagii muxuu sameeyey qultu waxaan ku ya rasuul allah rasuulka zacama wuxuu sheegtay eeg hadda abu hurere u firso zacama wuu sheegtay abu hurere warkii loo sheegay ninkaasi cilmibuu ku sheegay o wuxuu yihi waa cilmi warka aan kuu sheegayna waa warsaa u jira laakiin abu hurayra <laughs> wuxuu yihi wuxuu doonaya inu warka hubiyo qaala wuxuu ihi zacama wuu sheegtay annahu yucallimunii inuu ibarayo kalimaatin kelmado oo yanfacunii allaahu ilaahay uga anfaco yanfacunii allahu biha ilahay uga anfaco fakhallaytu sabiila waa iska sii daayay qaala nebigu wuxu uhi maa hiya qultu waxaan ihi qaala lii wuxuu igu yidhi ida aweyta ilaa firaashika markaad tagto faqra aayat alkursiyi min awaliha xataa takhtima alaaya aayat lkursiy bilow ilaa ayaa dhamayso allahu laa ilaha illa alxay qaym ilaa dhamaata wa qaala lii wuxuu igu uri lan yazaala calayka ka suuli maayo xaafidun mid ku ilaaliya oo min allahi ilaahay agga xaggiisa ka ahaad calayka guudkaaga inuu ahaada ka ilaahay waa ku xifdinay walaa yaqrabaka kuu soo dhowaan maayo shayaan kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa jeer waa beriisato faqaala nabiyu sal la alay sl nabigu wuxuu ihi amaa inahu qad sadaqaka alla ilaah waa kuu run sheegay wa huwa kaduubun beenawaas weyaan buu nebigu ala sla sl isagoo be isagu waa beenawaase ninkaasi waa beenawaase laakiin tan run buu kaaga sheegay bu nebigu ala sla sl waa meeshay culimadu ka keeneen qad yasduqu lkaduubu nin beenawaasoo bahasha beentaa dhigdhigaa dee mar inuu yaraa xabad runa inuu sheega laga yaab iyo laba haddama garan miyay cibro yeelanaysaa taas marka hadday beentiisu runtiisa ka badanta xabaddu hagaajiye miyay cibro yeelanaysa cibro yeelan mayso xukunkana ma haalibkaa yeelanaya mase naadirka xukunka maxaa yeelanaya haalibkaa yeelanaya naadirku yeelan maayo ama inamaa alla ilaahay isagu qad sadaqa run buu kaaga sheegay tan waxaa lahu isaguna wuxuu run sheegay kaduubun beenawaasi kaduub waa waa siiqatu mubaalaa waa facuul soo ma kaadib nebigu mu odhan been been buu ku sheegayay waxyaabaha qaar nebigu mu odhan waa beenawaas bu nebigu uri alayh salatu salaam a dee shaydaanna beenawaasnimada boqol buu keenay soo maa shee ya taclamu ma ogtahay buu nebigu ku uri sala allahu alayh wasalam taclamu ay ataclamu ma ogta waa waa waxa weeyaan istifhaam la gooye xarafkeedii maxay xarfulistifaamkii baa la gooyey taclamu ay ataclamu ma og tahay man tukhaaibu ciddaad la hadlaysay mundu alaai layaali saddex habeen oo tegay ciddaa wada hadlayseen ee ay saysateen ee ah warkaasoo dham idin dhex maray ma og oo ma garanaysa yaa abaa hurayrata abaa hurayrow qaala waxaan idhi uri maya inay jawaab tahay jawaabta ka cadday sooma inay su-aal jawaabta ka cadday sooma abu hureyra ninkan qof bilaadan u haystay nin bilaadan oo baahan oo baahi meesha keentay oo caruur iyo maati ka yimi iyo maxas oo gaajo la golongolaya oo mas-uuliyaad saaran tahay ayuu u haystay oo min bani lbashar bilaadanka ka mid u haystay meeshaba soomuu dhigan dhigani waa shaydaan meesha soomuu dhigan haay meesha soomuu dhigan amayna inahu alla qad sadaqaka wawa kaduubun taclamu ma ogtahay man tukhaaibu ciddaad la hadlaysay mundu alaai layaali saddex habeeno oo tegey yaa abaa hurayrata abaa hureyro ma ogta ma garanaysa qaala wuxuu yihi laa maya garan maayo qaala wuxuu nebigu yihi daaka shaydaanu kaasi shaydaan shayaainta ka mid ahaa buu nabig alay isalatu salaam shaydaan bil-aan soo isu soo ekeysiiyey bu ahaa oo iska soo dhigay halkan waxaa ka caddaatay inaa hureyro ninka garanay mise inaanu garanayn inaanu garanayn inaanu ogey inuu shaydaan ahaa warkii cilmiga shaydaan abu hureyre u sheegay miyuu abu hureyre iska qaatay mise wuu iska hubiye wuu iska hubiyey oo yuu ka hubiyey nabiga alayh salatu salaam markuu nebigu yihi waa run ayuu qaatay abu hureyre warkii har ma halkaana waa iqraar soo ma iqraarka nebiguna waa maxay waa xujade nebigu wuxuu qiro idhaa waa sidaa loo sheegay dee waa xuja war soo maha hay mhm. qaala alxaafid ibnu xajar raximah llah wuxuu yihi fi lfatxi fatxiga waqad wasalahu xadiiskan waxaa xidhiidhiyey imaamu lbukhaari xadiiskan wuu tacliiqiyey sooma rawaahu mucalaqan wala mawsuulan mucalaqa xadiiskan wawaxaa xidhiidhiyey alnasaa-iyu imaam anasaa'i iyo walismaaciiliyu abu bakr alismaaciili saaxibu lmustakhrij mustakhraj wa abu nucaym alasbahani saaxibu lxilya wlmustakhraj min turuqin bay asaaniid kala duduwan iyo ruwaad kala duduwan bay ka wariyeen ilaa cumaan almadkuur arday kala duduwanoo cumaan ka qaadatay bay sheegeen ayay sheegeen aimadaasi idan xadiiskani muxuu noqday xadiis imaam bukhaari uu isagoo mucalaqad sheegay laakiin cidaan imaam bukhaari ahayn oo aimadii xadiiska ka mid yihi ay inqiaacii iyo tacliiqii sanadkiisa ku sugnaa ay wasliyeen oo xidhiidhiyeen oo ciladiina ka suushayo saa saxiix ku noqday waadix ikhwaan muxuu yihi buaari bukhaari horta xadiiskan wuxuu ku wariyey baab la idhaahdo kitaab kitaabka la idhahdo ku wariyey kitaab soo garan kitaabkiisa wakiilashada idaa wakala rajula wuxuu ihi baabu idaa wakala rajula fataraka alwakiilu shay-an faajaazahu lmuwakilu waxaa halkan aan kaga warramayna haddii ninkii wakiilka laga dhigtay wixii loo dhiibtay wax kamid a ah, ay ka baylahaan ama uu ka tago ama uu cid siiyu ku tasarufo si aan loo ogolayna ay warkaasi u dhacdo oo faajaazahu dabadeedna uu warkii ogolaado oo banneeyo almuwakilu kii wax wakiisha muxuu xukunkiisu noqonaya ilan abu horeira xoolahan ilaali baa lagu yihi waa amaanatun cinda soo ma xoolihii waxbuu ka bixiyo nin buyo dee qaatay oo uu usii daay waanu ka reebi karayay soo ma marka tasarufka abu horeira muxuu xukunkiisu noqonaya de maadaamuu nebigu baneeyey xukunkiisu wuxuu noqday dee mid banaanaaday ayuu noqday waa hagaag waa hagaag wuxuu yihi hadaba m imaamka la idhaha ibnu xajar haakada wa qaala cuثmaan ibnu haytham qawluhu wa qaala cuثmaan ibnu haytham haakada awradahu buaari haakada awrada الbukhaariyu hada اlxadiiثa huna bukhaari xadiiskan halkan buu sidaa ugu sheegay walam yusarif fiihi bالtaxdiidi ciddii u warantayna muu caddaynin oo muu sheegin wazacama ibnu اlcarabi wuxuu sheegtay anahu munqaطicun xadiiskan inuu munqaطic yahay oo uu daciif yahay wa acaadahu kadalika xadiiskan sidaasoo kale waa imaam bukhaari wuxuu kaleu ku wariyey fii sifati ibliis wa fii fadaa'il اqur'an laakin biikhtisaarin isagoo intan ka kooban oo aan sidan mufasal ahayn waqad wasalahu waa xidhiidhiyey annasaa'iyu iyo walismaaciiliyu iyo wa abu nucayn min طuruqin ilى cuثmaan اlmadkuur wadakartuhu fi takhliiqi الtacliiq min طariiqi cabdاlcaزiiz ibn muniib wcabdاlcaزiiz ibn salaam waibrahim ibn yacquub aljawsjani wahilaal ibn bishr sawaaf wamuxamed ibnu khaalib aladi yuqaalu lahu tamtaam intaas oo nin ayaa duruqdooda xadiiskan ayaa xadiiskan ka wariyey cuثmaan waxa weeyaan ibn اlhaytham muadinu albasra masjid اlbasra waa hagaag qaala الbukhaariyu raximah اllahu fi صaxiix xadiiskuna waa xadiis saxiixa xadiiskaasi aynu hadda sheegno xadiis saxiixa fawaaid baana ku sugan mar kale ayaynu tilmaami doonaa qaala الbukhaariyu raximah اllahu fi صaxiixi wuxuu ku yihi wayudkaru waxaa la sheegay can jaabirin laga sheegay radi allahu canhu wayudkaru wayudkaru waa maxay sanadka dhammaantii u gooyey markaasuu xadiiskii tacliiqiyey markaasuu tacliiqiina ma siiqatuljasmi buu ka wariyey mise siiqatu tamriid siiqatu tamriid buu ka wariyey qaala imaam buhaari raximah llahu fi saxiix wuxuu ku yihi wayudkaru waxaa la sheega can jaabirin radi allahu canhu waxaa laga sheegay ana nabiya sal sl nebigu kaana uu ahaa fi qaswati daati riqaac qaswadii la odhan jiray qaswatu daati riqaac qaswadii luga karkarashada hay hadat rikac loogu bixiyey saxaabada rasulka sal alla alay slam masaafo dheer bay lugeeyeen gaadiidkay wateen waa yaraa waktigu waa kululaa xaaladdu waa adkayd dabadeedna waaa waa inta badan baa la lugeynaya kabaha la steen waa yaraayeenoo kab kabu may badnayn deedna ragga waaa waxaa qarqarxay lugihii lugihii baa qarqarxay qaraxiisi ay wax uga qabtaan lugihii qarqarxay ayay intay dharkoodii qaarkood jeexjeexeen ayay lugihii ku waay ku duubeen maay waxay ku duubeen marooyin marooyin bay lugahoodii ku raqceen sheekhow saasaa daaturiqaac loogu bixiyey daaturiqaac waa la isku khilaafay khilaaf qawiyo goormay dhacday sida sawaabkina waxa weyaan inay dhacday qaswadaasi sanadii toddobaad sanadii toddobaad waa sida ay ku tegeen aimo badan oo muxaqiqiina oo warkaa meel saaray wuxuu yihi nabigu kaana fii qaswati daati riqaaci farumiya rajulu nin ayaa lagu ganay bisahmin baa lagu garay fanasafahu damu dhiig baa saa uga shubmay dhiig baa kasoo boodayoo dhiiggiisii u dhiig baxay farakaca wuu rukuucay markii leebka lala dhacayena salaad buu tukanayay farakaca waa rukuucay markuu xejin kari waayey wasajada waa sujuuday wamadaa fii salaatihi isagoo dhigiisa shalalaqda wahayo ayuu salaaddii iska sii watayoo iska dhamaystay qaala axaafi ibn xajar wuxuu yihi raximah llah fi lfatxi wasalahu ibnu isxaaq baa xidhiidhiyey fi lmaqaazi qaala wuxu uhi xadaanii sadaqaة bnu yasaar can caqiil bni jaabir can abihi muطawal waakhrajhu axmed wabu daawud wadaara qudni wasaaxib ibni khuseymata wabnu xibaan waalxaakimu kuluhum dhammaantood min ariiqi ibni isxaaq bay ka wariyeen washaykhu ibnu isxaaq sheekhiisa sadaqa la yidhahna iqatun weeye wacaqiilu bifatxilcayni marka caynka la kor dhabo oo aan cuqayl la odhanin ee caqiil la yidhaahdo laa acrifu garan maayo raawiyan raawi oo canhu isaga wax ka warya khayra sadaqata sadaqa mooyaane sadaqa unba wax ka warya walihaada sidaa awgeed maxaynu soo marnay ninka raawiga ee nin quri wax ka wariya maaa la dhaha m maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa majhuulu xaal mise majhuulu cayn majhuul caal mastuur baa loo bixiyey soo ma lam yajzim bihi lmusanifu saa darteed baanu imaam bukhaari hadalkaa jasminin aw ama wuxuu u waayey likownihi uu yahay ikhtasarahu uu soo gaabiyey aw ama wuxuu u waayey lilkhilaafi khilaafka la khilaafay fi ibni isxaaq ibnu isxaaq la khilaafay qultu waxaan ihi bu uri hadalkii hadalka xafidku u dhama qultu waxaan ihi bu uri sheekheenu bacdaani caqiil ibnu jaabir majhuulu weeye lam yuar lagama soo naqlin lam yuar lagama sheegin lagama soo naqlin twiiqahu in cadaaladda in la tawhiiqiyo can muctabarin caalim hadalkiisu tixgelin leeyahay oo tacdiilka iyo tajriixa hadalkiisu tixgelin ku leeyahay ninkan inuu iqayah lagama soo naqlin falxadiisu daciifun xadiiskaiyo warkiisana waa sheegi doonaa insha allahu tacaala wixii dhiman xiisada xiisadan ku xigta ayaynu dhamaystiri doonaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk